bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نbyina mحmd وعlى آlih وأصxaabih أجمaعين ama bعdu waxaan soo haynay kitaabkii qawaacid اlcilal وaqara'n الtarjiix waxaan ku dhex jirnay anwaac si gaar ah culimada musطalaxa ay nooc gaar ah uga dhigeen haddana cilalka soo gelayo mucallalka ku dhex jiro yani anwaac oo min culuumi alxadiid ka mid ah oo si gooni ah mustalaxa loogu daraaseeyo gooni gooni iyagoo mustaqil ah haddana soo hoosgelayo mabaaxihu nawci almusamaa bilmucallal mucalalka kan loo yaqaan ama mucalka ee noocaas soo hoosgelayo ayuu ku jiray marka wuxuu yidhi wawaadixun ana hadihi اlanwaaca juz-un min alxadiidi اlmucal waxaa cad buu yidhi oo waadix ah anwaacdaani inay qeyb xadiidka mucalka ay ka mid yihiin wain ishtahara cinda culamaaءi اlmusطalaxi ifraaduha fi abwaabin mustaqila inkastoo ay caan baxday culamaa lmusطalax agtooda in abwaab gaar ah iyaga lagu gooni yeelo kuwan waa mudaribka mudrajka maqluubka waxyaabahaas wa hiya fi lwaaqici waaqic ahaanna juz-un waaye iyadu waa qayb min alcilali cilalka ka mida alladii jacaluuhu ay ka dhigeen mustaqilan cilalka ay asna nooc gaara ah ay ka dhigeen juz ka mida waaye waaqica marka la fiiriyo liumuurin arrintaa marka umuur darteed minhaa umuuraha waxaa ka mid a ah. qaybtan marka aaday muhim u tahay si marka loo fiiriyo cilal marka uu maqlo qofka ama mucal haada yani xadiidkani waa mucal marka la yidhaaha musطalixi baad waxaad ku arkaysaa mucal ayuu wuxuu ka dhigaa nooc min anwaac alxadiid ah mudaribka iyo shaadka iyo munkarka iyo mudrajka iyo maqluubka iyo musaxafkana mid walba noocuu kaaga dhigaa waxaad u malaynaysaa marka inaynan isgelaynin oo kuwan adiga la tiriyey mudaribka iyo mudrajka iyo maqluubku inaynan mucal ahayn maadaama mucalkiina nooc laga dhigay kuwanna nooc nooc kale laga dhigay midba gaar loo sheegay mid walba inuu u yahay qasiimun lilaakhari iyuu qofka u malaynaa markiiba marka cilal laga hadlaayo marka ma u soo degdegayso waxa laga hadlaayaba inay mudarib iyo waxyaabahaas ay yihiin arrintaasuu marka rabaa inuu yidhaahdo sidaas maahan inkastoo anwaac laga dhigay haddana mucalkay ku jiraan oo marka cilal la daraasaynayo ama kutubul cilal aad akhrinayso waxa aad akhrinayso waa u noocyadan amfiladeeda iyo marka la tadbiiqinaayo anwaacdan waay waxa laga sheekaynayo liumuurin minha ana aladiina alafuu fi lcilal culimada cilalka wax ka alifay ow takalamuu fiiha caradan ama ka hadlay si aan mu'alaf aan ahayn uga hadlay oo ama istidraad ahaan ama si usoo qaaday un ayb qad dakaruu waxay sheegeen axaadiida axaadiid fiiha kutubtaa dhexdeeda ay ku fiiha ou dhexdeedu uu yahay akharu maa taqadama wixii soo hormaray badankood yacnii kutubta cilalka laga alifay wixii aan soo sheegnay wax badan oo ka mida lagu dhex sheegay oo kutubtii cilalka laga alifay daara qudnigoo kale cilalkiisa markaad fiiriso mudraj iyo maqluub iyo mudarib iyo shaad iyo waxbuu ka hadlayaan maadaama iyaga marka lagu dhex sheegay anwaacdan wax badanoo ka mida lagu dhex sheegay cilalka taasi marka wuxuu ku tusaa in kuwaani ay yihiin nooc mucalka ka mida labo anna haadihi alanwaaca anwaacdan inamaa curifad waa la ogaaday binnadari ilaa riwaayati lmukhaalifi baa lagu ogaaday marka laleeyahay xadiidkan waa mudarib wa almasiid fii mutasili alasaniid waayo marka la dhahayo see lagu ogaaday waxaa lagu ogaaday riwaayat اlmukhaalif ayaa lagu ogaaday waayo almasiid fii mutasili اlasaniid maxaa ka soo horjeedana mukhaalifkiisu waa maxay waa riwaayada aan siyaadada lahayn marka masiid almasiid fii muttasil اlasaniid goormaad ogaatay markaad mukhaalifka ogaatay riwaayadiisa soo ma arkaysi muaribku waa sidaas xadiidkan inuu muarib yahay isgoormaad ogaanaysaa markaad aragto owjuh iskhilaafsan oo xadiidka lagu warinayo ayaad go idiraab aad gaaraysaa wahaakada maqluubku shaadku waa sidoo kale oo xadiidka shaadka ah waa mukhaalafatu lmaqbuul liman huwa owlaa minhu mukhaalafaad jirta marka wahaada kani waxa uu yidhi bilaa shakin shaki la'aan daakhilun fii cilmi cilal cilalkii buu soo dhexgelaa shaki la'aan xayu inahu yaquumu wuxuu ku taagan yahay isaga calaa jamci riwaayaati riwaayaadka in la ururiyo wanadari fi lkhtilaafi ikhtilaafka in la fiiriyo wa min tama meeshaas ayuu ka imaanayaa alxukmu xukunka kamaa sayaأtii tafsiiluhu fi ma bacd meeshaa marka wuxuu ku leeyahay mar haddii mukhaalif riwaayat almukhaalif lagu ogaanayo waxaan alwaacdi aan soo sheegnay shaki la-aanna cilmulcilalow soo gelaa sababtu waa maxay inaad idiraab sheegto shaad sheegto siyaadatu hiqa aad ka hadasho waxay ka dhalanaysaa inaad ururiso jamcu riwaayaad aad samayso ikhtilaafkana inaad fiiriso ee mar haddaad riwaayaad ururisay ikhtilaafna aad fiirinaysa cilalaa ku dhex jirtaa soo mahanaa ilaa cilalku waxaa weeyaan baabkiisu saasuu ahaa saddex walidaalika cilalka marka laga hadlayo nasaa-i cilalka ku jira maxay u badnaayeen ikhtilaaf inta badan wujuuhulikhtilaaf wax lagu keenay alikhtilaafu calaa fulaan markuu yidhaahdo khilaafkaasaa markaas cilalku ay ka soo baxayaan saddex anna fi lxukmi calaa xadiiin xadiid yacnii la xukumo dhexdiisa bishay in lagu xukumo min al anwaaci asaabiqati anwaacdii soo hormartay yani xadiid in lagu xukumo wixii soo hormaray wax ka mida oo ama idiraab lagu xukumo ama masiid fii muttasil asaniid la yidhaah xugun lagu xukumo fii bacdihi qaarkiis waxaa ku sugan tacliilun cilayn lisanadin sanad daahiruhu sixatu qaarkiis marka waxaa weeyaan tacliil baa ku jira sanad daahirkiis aad u malaynayso daahiruhu sixa uu yahay ulica calaa cilatihi alkhafiyati ciladiisa khafiga ahayd la daalacday bilictibaari lagu daalacday in duruqdii la eegeegay wayabqaa bacda tacliili cilaynta kadib waxaa baaqi noqonayso annadaru in la fiiriyo fii ahari alcilati cilada raadkeeda aqaadixatun hiya amlaama qaadixo miya mise maaha xadiid inaad ku xukunto anwaacdii lasoo sheegay wax ka mida yani yacni fii fii bacdihi tacliilun lisanadin daahiruhu sixa duruqdaas iyo waxaan aada fiirfiirinaysa qaar ka mida ayaa waxaad arkaysaa sanad daahirkiisu uu sixo yahay oo aad cilaynaysaa meeshaas ku jiraya taana marka la joogo waa macnihiisii macnihiisiioo rasmi ah waaba meeshaas u yaallaan keliya waxaa baaqi noqon karta ciladaani ciladaani qaadixa miya mase ma ahan iyadoo cilanimada ma ka baxaysa taas oo xadiidkii mucalli inuu yahay ka bixi mayso afar anna ifraada juin jus in la gaar yeelo gaar loo bixiyo min cilmin cilmi ku saabsan bita'liifi lagu gaar yeelo alifaad laa yacnii macnihiisu ma ahan oo ma keenayaba anahu mustaqilun canhu fii qawaacidihi inuu markaa gooni uu ka yahay ou ka gooni uu ka yahay cilmiga qawaacidkiisa ka dhalan maysa faifraadu culamaa'i alxadiidi saabiqiina culimmadii hore ku keliyeeli yacni ugooniyeelidooda bacda jus alcilali cilalka qaybaheeda wax ka mida bita'liifi inay ku gooni yeelidooda laa yufhamu minhu laga fahmi maayo annahu cilmun mustaqilun cilmi ka gooni ah inuu yahay yudkaru kaasoo la sheegayo bijaanibi cilmi cilmulcilalka dhinaciisa lagu sheegayo fii kutub lmusalax yani qaybtan afaraad wuxuu ka rabaa inuu yidhaahdo culimmadii hore ee yani xadiidka inay nooc mucalka ka mid ah kitaab ka alifaan macnaheedu ma ahan qawaacidkii cilalku ka baxsan yahay oo waa cilmi ku dhinac samaysan cilmigan ma ahan macnaheedu ma noqonayo wa min alma'aahidi almutaratibati calaa ihmaali maa sabaqa amraani yani waxyaabihii ka dhashay arrintan aan sheegnay oo anwaacdaasi inay mucalka ka mid yihiin in la ihmaaliyey waxyaabihii markaa maakhida ka dhalatay wixii ka dhashay marka maakhidooda waxaa ka mida ah annahu cinda tamhiili marka la mihaalinayo biaxaadiida mucalla axaadiid cilaysan marka tusaale laga bixinayo laa tudkaru lama sheego bacdu lanwaaci saabiqati anwaacdii hore wax ka mida ah, noocyo ka mida ah, liannaha maxaa yeeley maxaan loo sheegaynin min cilmin aakhara cilmi kaley ka mid yihiin adeysleeyahay liannaha min cilmin aakhara marka saa la dhahayana isqilaaxan cinda albacdi waa dadka qaarkood sida ay ku isqilaaxooda ou yahay iyadoo la eegayo taana marka de waxaa ku jiraayo ma'had ayay yeelana musalaxa marka la joogo almucallal mucallalka marka la mihaalinayo ardayga laba siba waa ugu wareeraa mararka qaarkood kutubaha qaar mucalka markay keenaan waxay ku miaalinayaan xadiid mudarib ah oo waxaaba ka mida ah xadiidulbasmala qaarkood mucalalkay markay ku jiraan ayay marka waxay uga dhigaan miaal ay uga dhigaan xadiidka basmalada oo ay ku sheegayaan waa mudarib ay dhahayaan ardayga ishkaal waxaa ku imaanaya marka haddii uu mudarib yahay maxaa mucal loogu sheegaa baabulidiraab keliya maa lagu sheego ayuu isdhahaa waa qalad marka waa qalad ka dhashay waaye mas'aladan oon la fahmin waayo idiraabkii laftiisaaba min alcilal alkhafiya ka mida ah. waayo idiraab in la dul istaago waxay u baahan tahay jamcu turuq ikhtilaaf in la fiiriyo waana cilalkii shaqadiisii shaqadii cilalka laga qabanayo marka waxaa ka dhashay marka qaladaadkii ka dhashaybaa waxaa ka mid ah in marka mucal la mihaalinayo layska ilaaliyaba masiid fii mutasil asaniid iyo mudaribka iyo inaanba tusaale laga soo dhiganin asalkuna sida saxdaana waxay ahaan lahayd inuu tusaale u yahayba waayo qeyb mucalka ka mida marka qofka wuxuu ku dadaalayaa waxaan mudarib ahayn oon musaxaf ahayn oon masiid ahayn inuu kaaga inuu marka ka dhigo ciladii uu keeno mucalkii uu miaal uga dhigo waa dhib marka arrintaas waxaa ka mid a ziyaadatu hiqa lagu miaaliyaaba ziyaadatu fiqa baabna waa leedahay mucalkiina waa soo gelaya ha ku wareerin hadhow marka waayo mucalku qawaacid caam ah waaye waxyaabahaanina afraad ka mida qaybo ka mid ah labo waxyaabihii ka dhashay waxaa ka mid a ana daalika kaagaasi qad yuuxii lada lbacdi qaar inuu u ishaaraa laga yaabaa aydan noqodi ana qawaacida haadihi lanwaaci anwaacdan qawaacidkeeda wa ususa tarjiixi iyo tarjiixa ususta uu ku dhisan yahay fiiha dhexdeeda hayru latii fii cilmi lcilal qawaacidka iyo ususka anwaacdaanu ku dhisan tahay midda cilalku ku dhisan yihiin midaan ahayn inay tahay ayay dadka qaar maskaxdoodu halkaas u ilanaysaa ay aadihi wahada hayru saxiixun kanna saxiix ma waayo mudaribka iyo mudrajka iyo maqluubku qawaacidkiisu nafsu qawaacid lmucallal waayo iyaga laftooda maba kala baxsanaba wahada hayru saxiixin bictibaari اlasli wain kaana qad yatamayazu inkastoo uu soocmaayo kullu nawcin nooc kasto bijusiyatin uu ku soocmaayo qayb takhusuhu isaga u gaar ah laa tukhrijuhu aan ka bixinaynin can asli cilmi اlcilal aan ka saaraynin yani markaad mudarib sheegaysid juziyu leeyahay dabcan idiraabka waxaa lagu leeyahay waxaa loo shardiyaa takaafu'u duruq cadamu imkaani اljamci juziyadaas mudaribkaa iska leh laakiin inuu juziyadaasi la khaas yahay cilalka ka bixi maysa qawaacidkii marka cilalku u baahan yahayo markaad rabto inaad idiraab sheegato waa inaad duruqda jamciso ikhtilaafka inaad milicsatood fiiriso qawaacidkii cilalka unbuu marka aada inkastoo waxyaabo ou la khaas noqonayana ay jiri karaan ayb wa nawcu lmudraji mudrajka noociisa yubayinu wuxuu caddaynayaa sixata maa sabaqa dikruhu wixii aan soo sheegnay saxiixnimadooda xayu danna albacdu qaar baa waxay u maleeyeen ana riwaayata riwaayadda allatii tubayinu lidraaja riwaayada idraajka caddaynayso faasilatan inay tahay midda kala bixinaysa filamri arrinka dadka qaar baa waxay u fakarayaan mudrajka tusaale usoo qaado mudraj waa maxay kalaamkii yani rasuulka oo lagu dhex daro kalaamu hayrihi marka mudrajulmatni iyo laga hadlaayo see lagu ogaanaa in kelmad xadiidka ku jirto ama jumla inay mudraj tahay duruqda jamci markaad duruqda raacraacdo dariiq ka mida oo waxaad helaysaa kala soocaayo oo dhahaya maalan asbiqu lwuduu fainii samictu abalqaasim sal slam yaquulu weylun lilacqaabi min annaar marka asbiqu lwuduu inuu min kalaami abi hurayra yahay oo kale waa la gara karaa goor marka dadka qaar baa marka waxay isleeyihiin dariiqaas wax kala saarayo dariiqa yacni kala saarayo hadalka nebiga iyo hadalka kale ee isagaaba faasil oo wixii kala bixiyey cillo waaba dhammaatayba meeshii cillo maxay ka jiraysaa ogaar baa sidaa marka u fakaraya wa akfala laakiin wuxuu qofkaa mooganaanayaa qaraa'ina qabuulihaa ow raddihaa riwaayadaas wax kala faslinaysa maadaama ay khilaafka ku dhex jirto iyada lafteeda qaraa-inta lagu aqbali karo ama lagu raddi karo falaysa kullu man mayaza qof walbo wax kala soocay ma aha wa bayana caddeeyey alidraaja idraajka fi riwaayati ku caddeeyey yuqbalu qowluhu in warkiisa la aqbalaya maaha idaa khaalafa man huwa arjaxu haddii uu khilaafo qof isaga ka raajaxnimo badan oo mararka qaar riwaayadan wax kala faslinayso ayaaba la leeyahay iyadaaba waham ah asalkuna idraaj maba ahanba yaa la dhahaa mararka qaar idraajkii baa laftiisa laysku haystaa marmarka oo riwaayadan aad leedahay waxbay kala soocday oo kalaamu rasuul iyo kalaamu hayrii bay kala qaaday iyada lafteedaaba qalad ah oo waham marka in baabkaani cilalkii uu ku dhex jiro waxyaabaha aad ku garanayso ay ka mid tahay walacalla ifraadahum gooni yeelistooda haadihi lanwaaca anwaacdan ay gooni yeelaan waxaa laga yaabaa min baabi jamci اlamhilati اlmutashaabihati tusaalooyinka isku eg eg intii isku egba inay meel ku ururiyaan inay baabkaas tahay wa fii hada kana lataafatun cilmiyatun baa ku jirto daahiratun oo muuqato iyo watajdiidun iyo tajdiid wa miman qaama bidalika waxaa ka mid ah alxaafid ibnu xajar baaba sidaa u istaagay faqaala sakhaawiyu wuxuu yidhi waqad afrada shaykhuna min hada alkitaabi sheekheenna wuxuu gooni yeelay kitaabkan uu kasoo gooni yeelay ay cilala daara quniy cilalka daara qutni waayee maa lahu laqabun khaas wixii laqab khaas ah leh kalmaqluubi waalmudraji waalmawquufi wuxuu dhex galay kitaabu cilalka daara qutni markaasu wuxuu gooni u soocay wixii mawquuf ah wixii maqluub ah wixii mudraj ah oo cilladiisu saas tahay ayuu gooni u soocay fajacala kullan minha wuxuu ka yeelay fii tasniifin mufradin tasniif gaar ah xaggayna ku wada jiraan kulligood cilalki daara qudni inay cilalka daara qudni ku jiraan maxayna baree inay mucalka ka mid yihiin ibnu xajar inuu gooni u soocana faa'iidada ku jirta waa maxay in adiga fahamkaaga loo soo dhoweeyey intii isku midaba haddii meel gaara ah lagaaga intii isku mida ah meel gaara ah lagugu sooco waa uun ulajeedadu taas fajacala kulan minha fi tasniifin mufradin wajacala alcilala almujaradatana fi tasniifin mustaqilin cilalka aan anwaacdan ku saabsanayna gaarow u bixiyey marka wuxuu isku nooca inuu gooni u sheegay wadakara ibnu xajar waxa uu sheegay ibnu xajar annukat cala kitaabi ibni salaaxa iyo wsakaawiyu sakhaawi ee fatxulmuqiifka ana fi lcilali liddaara quطniyi amhilata lilmuaribi cilalka daara quطni waxaa ku jirtay dhaheen tusaalooyin muarib ah waqaala sancaaniyu wuxuu ka yidhi can cilmayilcilali wlmuaribi cilalkii muaribka wlbaxhaani mutaqaaribaani labada baxi waa isku dhow yihiin waliiraabuna nawcun min alcilal iraabkiina waa nooc cilalka ka mida ah twdix afkaar wadakara abu cabdilaahi alxaakim ajnaasan kaiiratan buu sheegay noocyo badan oo lilcilali cilalka ayuu u sheegay tamiilan tusaalayn unba u sheegay faxasb wax kale ma u sheegi inuu tusaale ka dhigo wa qaala ibnu xajar waxa uu yidhi cinda qowli ibni salaax markuu yidhi ibnu salaax wayasluxu mihaalan lilmucallali tuu tusaale sheegay buu yidhi tusaalahani mucallal waa u suubadaa wuxuu yidhi laa yakhtasu hada bihada almithaali kan oo inuu u suubado cilalka kani mithaalkan keliya kuma gaar aha bal kullu maqluubin maqluub kasto laa yakhruju can kownihi mucallalan inuu mucallal yahay maba ka baxayan ow shaadan ka bixi maayo liannahu inamaa yadharu amruhu arrinkiisuba wuxuu muuqanayaa bijamci duruqi buu ku muuqanaa in duruqda la jamciyo ayb wactibaari bacdiha bibacdin qaarkood in qaarka kale lagu fiiriyo oo lala eego wa macrifati man yuwaafiqu miman yukhaalifu iyo in la ogaada yaa wax waafaqayo iyo yaa wax khilaafayo marba haddaad baabkaas dhex gashana cilal baad dhexda uga jirtaa falxaasilu xaasilku wuxuu yahay ana kula ikhtilaafin ikhtilaaf kasto cala araawi alkhtilaaf cala araawi muxuu ujeedaa raawi ruwaada ka mida ayaa khilaaf badan layskugu khilaafay habka looga warinayo mid mowquuf ahaanu uga wariyey mid marfuucu uga wariyey xadiidka waana xadiidka hal maqhraj uu leeyahay zuhri oo kale ayaa ardaydiisa maalan isku iskhilaaftay ninna xadiidkii wuxuu ka dhigay marfuuc mid mowquuf buu ka dhigay mid mursal buu ka dhigay marka xaasilku marka wuxuu yahay raawi yani ikhtilaaf kastaoo raawi dushiis ah daakhilun fii cilmi lcilal cilalkuu dhexgalaa marka meeshaas maxaan ka ogaanaynaa kutubta lixda ah kitaabka nasaa-i kitaab aad u cilal badan inuu yahay aan meeshaa ka garanayna waayo meelaha qaar dhan baaba waxay tahay baabu lkhtilaafi calaa fulaan baabu lkhtilaafi calaa fulaan kitaabu siyaam oo kale intiisa badan waaba cilal kitaabu sowm siyaamkao kale intiisa badan ikhtilaafu ka sheekeyna alikhtilaafu calaa fulaan alikhtilaafu calaa fulaan aaduu ugu badan yahay marka waa kitaab cilalkiisu aad u badan yihin meeshaas marka ardayga markuu baabulikhtilaafi calaa fulaan markuu joogo ardaygu waa inuu fahmo wajhu likhtilaaf maa wajhu likhtilaaf maxaa laysku khilaafsan yahay wejhul ikhtilaafku saan waaye marka lagu yidhaahdo in haddana riwaayaadka ka dhex fahamto markaad riwaayaadka ka dhex fahamto kadib maxaa raajixa maxaan raajix ahayn waa baa cilalka daara iyo meelaha kutubta aan sheegi doonaa loo aadaa hadhow marka qofkii aan qaabkaas wax u fiirinin marka ama aan u baranin kitaabka maba baranin banaan kitaabku ajnabiyu ku yahay bakhiilowna ku yahay agtiisa man waayo yani af carabi af soomaali loo tarjumaayo maahan waxaaninaam waxaan sida ay <coughs> musanifku ujeedkiisa iyo halkoo u socdo iyo in la fahmay u baahan tahay marka wuxuu leeyahay falxaasilu ana kula اkhtilaafin cala araawi daakilun fii cilmi alcilali bisaniici man salafa saas maxaan u leenahay dadkii hormaray siday yeeleen min culamaai alxadiidi ah wa dadka xadiidka ee cilalkiisa aadka u yaqaano sawaaun kaana alikhtilaafu ikhtilaafku ha ahaado qaadixan am laa ikhtilaaf wax dhaawacaayo ama midaan dhaawacaynin wa sawaaun kaana fi sanadi ha ku dhaco ama matniga wa ama idkhaalu riwaayaati ducafaa'i ducafada riwaayaadkooda in la geliyo fii kutubcilal kutubulcilal in la dhex geliyo sababtu waa maxay falianna haada kani yusamaa cilatan baa lagu magacaaba min xayu laslu xagga asalka waliana alisilaaxa isilaaxu lam yastaqira bacdu welina ma sugnaanin hadalkan dambe waxay tahay mararka qaar xadiid ou nin daciifa ku jiro ayaa cilalka lasoo gelinaa kitaabada cilalka maxay soo gelinayaan wuxuu leeyahay taasuu ka cudur daaranayaa wuxuu leeyahay cillo waa lagu magacaabaa waayo cilladu waa cilla daahira iyado lafteeda cillo waa lagu magacaabi karaa isdilaaxa in cilla marka la yidhaahdo lagu koobo alkhafiyatu lqaadixatuna mar danbuu sugnaaday isdilaaxaasi hore uma jiri jirin mar haddaad ku aragto kutubulcilal xadiidkan waa daciif fulaana ku jiro cilladu waa daahir tii khafiyada oo qaadixadaad cillo u taqaana isdilaax waaye oo wakhtigaas laga yaabo inuunan markaas saldhiganin walamru sahlun arrinkuna marka waa iska sahlan walaa mushaaxata filistilaaxi buu yidhi istilaaxuna iyo erey bixintuna isqabqabsi iyo maku dhex jira maku dhex jiro in lam yataratab calaa dalika hadduunan ka dhalanin ta'hiirun fi nahji alcilmiyi tadbiiqiyi dariiqa cilmigaee tadbiiqiga haddaanu ta'hiirku aynan ku yeelanin waalxaajatu ilaa tanwiici alcilmi cilmiga in la noocnooceeyo baahida loo qabo wa taqsiimihi qaybintiisa min simaati alcusuuri almuta'ahira cusuurtii dambeahay calaamad u tahay waayo dadkii hore taqsiimaadka hadda jira ma jiri jirin waqtiyadii hore fahamkana waa iska sahlanaa ee dariiqa lagu gaarayo xadiidkuna ma dheerayn waagii hore laakiin kulamaa ta'ahara zamaan dadkii in wax la fahamsiiyaa la rabaa waa loo qaybqaybinayaa taqsiimaad baa la gelayaa si loogu fududeeyo iyaga maskaxdoodamaa huwa macluumun fii shata alculuumi sida culuumta kala duwanba lagu yaqaano walinkaaru calaa hada fiihi tashdiid taqsiimaadkan iyana in la inkiro tashdiidaa ku jiraya qaybtan aan hadda akrinay qaybtan maanta aan galnay waa qayb aada faa'iidadeedu muhim u tahay wax badan oo ardayga ku cuslaan lahaa ama ishkaalaad uu yacnii qalbigiisa soo geli lahaa ama marka musطalaxa la dhiganayo ee uu ku wareerayo ayuu si fudud u sharxay walkhulaasatuna waxay tahay marka adiga lagu leeyahay xadiid mucal ha u qaadanin hal nooc bis inuu soo ow yahay keliya oo anwaac kale oo musalaxa gooni loogu sheegay inaynan soo gelaynin ha u qaadanin waxaa laga hadlaya waa cilo khafi ah oo qaadixa ah cilada khafiga oo qaadixada see lagu ogaadaa duruq in la raacraaco xadiidka duruqdiisa la jamciyo ikhtilaafka la ogaado maxaan raajixa maxaan raajix ahayn wax allaale wixii marka sidaas lagu soo saaro wixii la rabaha lagu magacaabee mucalku ka mid yahay ama mudarib dheh ama masiid fii mutasil asaniid dheh ama maqluub dheh ama mudraj dheh ama musaxaf dheh waxaa doonta ku tilmaama marka soo ma arkaysid marka musalaxa la joogo iyo marka kutubta lagu tadbiiqinayo kutubulxadiid tadbiiquna cilmi hor leh waxa keliya musطalaxa aad ka akhriso cilmi ka duwan baa tadbiiqa marka loo yimaado aad arkaysaa musطalaxu waa un kuu fududayna almu'alafaatu fi اlcilal baxdiga afaraad uu gelayo waxay tahay cilalka kutubta laga alifay lacala maa ullifa fi xadiidi rasuuli اllahi sal l slama min akar اlmu'alafaati alatii tarakaha culamaءu اsalaf الصaalixi liman bacdahu lacala maa ullifa fi xadiidi rasuuli اllahi sal l slam waxaa laga alifay xadiidka nebiga sal l slam waxaa laga yaabaa yani min akar اlmu'alafaati alatii tarakaha culamaءu salaf الصaalixi liman bacdahu yacnii waxyaabihii ay culimmadii hore ee salafka ay uga tageen dadka ka dambeeyo uu yahay wamin bayniha yacni mu'alafaadka xadiidka rasuulka laga alifay waa waxa ugu badanay culummadii hore uga tageen dadka dambaba wa min bayni hadihi lmu'alafaati mu'alafaadka waxaa ka mid a maa katabahu lmuxadisuuna fii cilali xadiidi rasuuli illahi sal l slam xadiidka nebiga cilalkiisa waxay ka dhigeen ay ka qoreen ilaa ana maa ullifa fi lcilali laakiin waxa cilalka laga alifay binisbati libaqiyati tilka almu'alafaati kutubtaa inta hartay marka loo eego cilalka ugu kutub yar baa fiiriso kama ana maa salima minha haddana waxaa nabad galay wa baqiya baaqi noqday xata al'aan ilaa iyo maanta laa yakaadu an yudkara kadalika in la sheegaba ma ku dhowaanayo walaa shaka ana dayaaca alcilmi annaafici muxsinun shaki waxaan lahayn buu leeyahay cilmiga naafica oo dayacmaa inuu qof waxa wax murjiye inuu yahay arrin wax murjinaysa inay tahay laba waxbuu kuu sheego ka guud ahaan cilmulxadiid wax badan baa laga dhigay saa markay tahayna cilalkuna wuxuu ka mid yahay kutubta cilmulxadiidka laga alifay laakiin waxa cilalka laga qoray way yaraayeen marka kuwa kale loo fiiriyo haddana intaas yar inta nabad gashay oo aan mafquud ahayn oo maanta madbuuc ah way sii yar tahay yani iyadoo awalba yarayd ayaa haddana aynan kulligood wada madbuuc wada ahayn oo aynan daabacnayn intaas waa muqadamo marka qaala alkhaiibu khaiibu lbaqdaadi wuxuu yidhi bacda maa dakara marku sheegay musannafaati bni اlmadiniy cali ibnu lmadini kutubtiisa markuu sheegay wuxuu yidhi wajamiicu haadihi lkutubi kutubtanoo dhan qad inqaradad waa baaba'day walam naqif calaa shayin minha wax ka midana ma aanan dul istaagin ilaa calaa arbacatin aw hamsatin xasb afar ama shan maahan walacamrii ina fi inqiraadihaa kutubtaa yacnii baabi'iddooda waxaa ku sugan dahaaba culuumin jamma culuum badan tegitaankeeda wainqidaaca fawaa'ida dakhma fawaa'id waaweyn oo go'do ayaa ku sugan khaiib sidaasoo aljaamic fii aadaabi raawi wasaamic uu ku yidhi wa qaala ayضa wuxuu yidhi bacda dikri اlcasharaati markuu sheegay tobannaan oo min kutub ibni xibbaan ibni xibbaan kutubtiisa almafquudati ah ee mafquudka ah markuu sheegay kadib buu wuxuu yidhi milu hadihi اlkutub اljaliilati kutubtan oo kale waaweyn kaana yajibu waxaa waajib yani ah ahaa an yakura biha annasku naskiga inuu ku bato qoridda iyo nasakhitaanka inay ku badatay ahayd wayatanaafasa fiiha ahlulcilmi ahlucilmiga ay ku tartamaan wayaktubuuhaa lianfusihim naftooda ay u qoraan wayukhliduuhaa axraarahum dadka ka dambeeya axraartaana inay u qoraan walaa axsibu u malayn maayo almaanica min dalika shayga arrinkaa diiday ilaa qilata macrifati ahli tilka albilaadi limaxalli اlcilmi wa fadlihi wax kale u malayn maayee wuxuu yidhi arrintaa waxa keenay waxa diiday inay tahay ee yaraanta ay yartahay macrifada dadka bilaaddaas culimmadaa joogtay dadkii joogay macrifada ay u leeyihiin cilmiga booskiisa iyo fadligiisao yaraatay maahan wasuhdihim fiihi iyo siday uga zaahideen waraqbatihim canhu iyo sida ayaynan markaa aad aynan ugu damcaynin wa cadami basiiratihim bihi iyo aragtidooda ama aqoontooda lawaytadeeda eh, darteed ayuu yidhi wallahu aclam meeshaa marka hadday wakhtigaasuba sidaas uu sheegayo xaalku ahaa wakhtigan maxaad u malaynay marka cilmulcilal iska dhaafe cilalkii daahirka ahaa ahaayaa guuray in la fahmo xataa yaa la dhihi karaa oo yacni xadiidka iyo akhriskiisu dadku xataa fakerka ay ka haystaana aad xataa u hooseeyo maanta oo wuxuu noqday cilmiga xadiidka fakerka laga haystaba haddaad naxwada iyo sarfiga barato waxoogaa aad yacnii xarafka aad laqbay karto meesha ku yaallo maba u baahnidba oo cilmi layska yska bara karo keliya inaad isha maraysaa kugu filan kuwa marka waxaa akrinaayo isdilaaxii ou dhibaayaba aad u jeedid inay duur ku wadaan isdilaaxii xadiidkaay duur ku wadaan haddana marka yani dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay u yaqaanaan qofka yani wuxuu kuleeyahay ah, siduu kitaabka u akrinayo waa yaabe buu kuleeyahay qiimayntiisa qiimayn duur lala galay nin awalba duur ku jiro qofka wax u akrinayo so wax u qiimay karo waa gara kartaanayb qaar kalena waxaad arkaya cilmiga xadiidka dhanba waxay ka dhigayaan wax yar oo bil ama laba bilaa kitaabkaas lagu daraasaynaa buu kuleeyahay waxay maqleen marka axaadiida la jardi iyo lagu sameeyaa iyo sardi ayaa lagu sameeyaa bay maqlaan laakiin sardiga yaa waay qof sanad rabo laakiin cilmigan yaqaano la faguray oo keliya bimujarad sheekha inuu ka dhagaysto iska rabo ayuu sardi wax u taraa maahane ninaanbaba sooba bilaabinba yani maxay bil muxuu ku akrinaa bilna ah hadda cilmigan uu taagan yahay wuxuu yidhi marka eh, walaa shakka ana hadihi اlmualafaat waxaan shaki lahayn mualafaatkan tucطii lanaa waxayna siinaysaa tasawuran mujmalan tasawur guud can nash'ati cilmi اlcilal kutubtan markaad barato horta cilmigani siduu kusoo bilowdaa tasawur ka qaadani waannahu bada'a fii casrin mubakirin jiddan casri hore inuu soo bilowday binisbati libaqiyati culuumi اlxadiid marka loo eego culuum اlxadiidka inta kale allatii faracahaa culamaau اlxadiidi ay tafriiciyeen bacda siniina min bidaayati nash'atiha cilmigan cilalka marku bilowday sannado ka bacdi yay kuwa kale tafriiciyeen fabaynama intasharat kaiiru min furuuci culuumi اlxadiidi bacda zamanin meesha ay faaftay wax badan oo furuucu cilmulxadiidka furuucdiisa zamanka bacdi markay ay faaftay fa ina cilma alcilali cilmulcilalka calaa qidami nash'atihi isagoo weliba lala qabo nash'adiisa horaanteeda quubila waxaa lagu qaabila bicagsi daalika haddana cilmulcilalkaa horreeyey kuwii kalaa ka dambeeyey isagoo nashadiisu ay horraysaybaa cagsiga kuwii kale sida loo qaabilay cagsigeeda isaga lagu qaabilay xayu qalla alihtimaamu bihi waayo waxaa yaraatay in isaga la daneeyo wadacufa jaanibuhu kaiiran dhinaciisa wax badan ayaa yani waa daciifay maca qowli culamaai alxadiidi iyagoo weliba culamaa lxadiidka yani hadalkooda ou jiro biahmiyatihi ay ku qowleen ahmiyadiisa wa cidami shanihi shanigiisa weynaantiisa bayna culuumi alxadiidi culuumta kale dhexdooda marka wuxuu yidhi wamin ashhari almu'alafaati fii cilali lxadiidi maa yelii kutubta marka aadka mashhuurka u ah cilalka waa kutubtan soo socduu leeyahay marka hore intaanan mu'alafaad ka sheekaynin ama aanan gelin waa inaan hal arin ogaano kutubtan laga sheekaynayo cilalulxadiid waaye la leeyahay waa kutubta laba shay laga helay kow waa kutubta ay qoreen a'immatu haada sha'ni oo xadiidka kow labo waa kutubta nahjiga iyo dariiqa lagu raacayna dariiqa lagu raacayna ay tahay dariiqi cilalka lagu yaqaanayo jamcu duruq iyo dikru wujuuhi likhtilaaf cala araawi iyo waxyaabaha la kuwayaalka marka dariiqaas loo qaaday dadka alifayna ay culimo ku yihiin kuwa unbaa lasoo qaadaya ee laga hadlayaa laba shay marka meesha looga hadli maayo mid waxay tahay waxaa jira dad cilal wax ka qoray oo yacni cilal wax ka alifay oo waxaaba ka mida cilal اlxadiid lilxasan bni maxbuub asharaad kitaabou qoray wuxuu ku magacaabay cilal lxadiid nin kale isagana jusun fii cilali lxadiid buu qoray libni sayid albatliyuusi ayaa la yidhaha labadooduba waxay ahaayeen shiica cilmulxadiidna wax u galay ma jirin cilmulxadiidkuna wax u galay ma leh labadooda kitaabna waxa ay ku saabsan yihiinba waxay tahay inayba xadiidka duraan laftiisaba xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam sidii lagu duri lahaa a'immadan waaweyn kutubta ee xadiidka lagu yaqaano saniicooda iyo kutubtooda iyo qaabka ay wax u qoraan iyo ayay duraan si aynan u sugnaanin axaadiidtaasba waa kuwan marka iyaga hadda dadkan axaadiidta wax ka sheego duro oo kale oo inta wax soo jamciyey cilal axaadiidan ka sheekaynaynaa yidhi oo kale kuwan zanaadiqada oo axaadiidta duray oo kale kuwaas hadda waxa ay qoraan in lagu dara miya mu-alafaadka maya in lagu dara maaha qaaraa ku daray marka labadan kitaab mu-alafaadka saasna waa nasiib daro nadar kalena waxa uu yahay mararka qaar hadda maalan risaalada alimaamu shaafici oo kale baab ayaa ku jiro uu leeyahay baabu lcilali fi laxaadii baabu lcilali fi laxaadiiu baabiyey bacd naas waxay u malaynayeen inuu ka hadlayo cilalka xadiid maahan saa ka hadli maayo ee maqsuudkiisu wuxuu yahay xikamu tashriici wa maqsuuduhu yani maqaasidu shariica iyo xukunkan xadiidkan xukunkan muxuu u sheegay ciladaasaa jirto maqsuudkaasaa jiro yani waxyaabahan kutubtan yani ka sheekayso fiqigana u badane yiyuu ku saabsan yahay baabkiisaas qaarna asraaru shariicay dhahaan mararka qaar maxaasinu shariicay dhahaan marka laga sheekaynayo xadiidkan nebigu sidaanuu yidhi sababta uu yidhi yacni cillada ka dambaysa waxaas waxaas waaye marka laga hadlayo iyo baabkan isma lahan kaas waa diraaye waxay ka hadlayaan baabu diraaye waxa halkan looga hadlaayana xadiid riwaaye iyo iyo diraayo labadaba marka cilalkuna waa ku saabsan yahay marka laabudda marka waxa nahjiga waxaasoo dhan in la fiiriyay u baahan tahay taas marka iyadana waa qodob kale waayahay wuxuu ka bilaabay marka alcilalu licabdillaahi bni lmubaarak muqaldaay ayaa ikmaalkiisa ku sheegay mafquudna waayo cilalu lxadiidi liyaxya alqaaan kitaabkan marka inuu saa u nisbeeyo oo yaxya bnu saciidin alqataan u nisbeeyo waa laga fiican yahay waayo kitaabku yaxya alqataan maba aruurinin mana jamcinin isaga oo laysa hada alkitaabu mu'alafan liyaxya bni saciidin alqataan ee waa cilalkii asaga uu ku hadlay oo laga aruuriyey waay waa manquul manquul canhu ibnu rajab marka markuu sharx cilali tirmidiga sheegayo wuxuu yidhi kitaabkan kalcilali اlmanquulati can yaxya alqaطaan waa cilal isaga laga soo naqliyey ee wuxuu isaga alifo u fariistay maaha alcilalu liyaxya bni maciin ayaa ka mida cilalka marka yaxya bni maciin isagana yani waxaa jira cilalka hadda yaallo maطbuuca waa riwaayaad isaga laga warinayo waa laga wariyey kelimaad hadallo uu xadiidka ka yidhi cabaas adduuri yaa ka warinaya taariikhda taarikh ibni maciin cilala ku jiro marka amaa kitaabka yani cilal oo yaxya ibnu maciin uu leeyahay kutubta mafquudka awaa-ishuu ku jira alcilalu libni اlmadiniy biciddati riwaayaatin canhu fii ciddati ajzaa isagoo ajzaa badan leh walahu ayضa wuxuu leeyahay buu yihi cilalu xadiidi bni cuyayna xadiid ibnu cuyayna cilalkiisa saddex iyo toban juz fii abata cashar juz-an jusku marka kaan annaga hadda u fahmayna maahana juz waxaa layihaha waxyar mujalad ha u fahmin kutubta cilalka ibnulmadiini waxaa ka daabacan kan hadda daabacan marka waa cilalu lxadiid wa macrifat rijaala la yidhaahdaa waa riwaayat bni lbara riwaayat bni lbaraa riwaayat bni lbaraa kan hadda maطbuuca aad arkaysaan kaas waxaa la yidhaha cilalu اlxadiidi wamacrifat الrijaal alcilalu liaxmed bni xambal biciddati riwaayaati canhu kan daabacan riwaayat ibnihi cabdillaahi wa riwaayat ibnihi saalix wa riwaayat اlmaruudi wa riwaayat اlmaymuuniy ayb khalaal isagada cilalkiisa wax badanaa ku jiro oo fiqhi iyo waxyaabaha xataa iska soo gelgelaya bubica bacduhaa baa la daabacay buu yidhi wayaqlibu calayha waxaa ka qaaliba aljarxu wاtacdiil wamasaa'ilu fiqhiya ayaa ka qaaliba iyo hayru dalika jamacaha alkhalaal fii alaaati mujalladaatin buu ku ururiyey jamaca fiiha maa tafaraqa wixii kala tegtego min alriwaayaati can axmed ayuu ururiyey intaqaba minhu bnu qudaama ayaa intiqaab ku sameeyey wabubica bacduhun waa la daabacay cilalu lxadiidi wa macrifatu shuyuukh libni camaar ashahiid almawsiliy walahu wuxuu leeyahay buu yidhi cilal axaadiidi saxiixi muslim aydan wahuwa huwa kan dambe waa mabuuc wahan baa meeshan ku jira lafteeda qalab waayo labadan kitaab hal nin iskuma laha labadan kitaab hal nin iskuma laha oo a'immat lcilal laba imaamaa jirto mid kasta ibnu camaar la yidhaha mid walba ibnu camaaraa la yidhaho labo kan hore magaciisa waa moxamed bnu cabdilaahi bni camaar abu jacfar albaqdaadiyu nasiilu lmowsil buu dhintay waa saaxibu kitaabi cilali اlxadiidi wa macrifati shuyuuh kan hore ninka iskale kaa socda kitaabkiisuna marka waa mafquud kitaabka kan hore waa mafquud ayru maqbuuc kan labaadna waxaa la yidhaahdaa moxamed bnu abi lxusein ibni camaar ashahiid abulfadl aljaruudi alharawiyu waa saaxibu kitaabi cilali اlaxaadiidi fi kitaabi saxiixi limuslim bni lxajaaj ayaa la yidhaha waa madbuuc kan dambe marka isaga laakiin wuxuu ka dhigay labadoodaba inuu hal nin leeyahay ibnu camaarkiibuu mid u qaatay laba ibnu camaar waa kan horena midaa iskale waa mafquud kan dambe ee mabuuca ana ibnu camaar kale ayb kitaabkan marka aljaamic fi lcilalka oo maahir faxal yo aad u faahfaahinaya alcilalu liabi xafsin alfallaas alcilal liabi xafs alfallaas kitaabkan isaga marka waa mabuuc waqti dhan dheerayna la daabacay juz yar waayo juz yaraa laga daabacay abu xafs camr bnu caliyin alfallaas taariikhna waa leeyahay cilalna waa leeyahay taariikhda lafteedana cilalaa ku jiro taariikh eh, abi xafs iyada lafteeda cilalaa ku jiro alcilalu lilbukhaariy dakarahu abulqaasim ibnu mandah ayaa sheegay wadakara anahu yarwiihi can muxamed bni cabdillahi bni xamduun can abi muxamed cabdillahi bni sharqiy canhu can lbukhaariyi macnaha wa kitaabuhu taariikhu اlkabiir min ahami masaadir اlcilal kitaabkiisa taariikhu lkabiirka bukhaari wuxuu leeya taarikhu lkabiir iyo ataarikh اlawsat labada cilal kitaabka marka ataariikhu lkabiirka min ahami masaadir اlcilal cilalka masaadirtooda kuwa ugu muhiimsan uu ku jiraa wa taraajimi ruwaati wagayri dalika ruwaadda marka taraajimtooda laga hadlaayana masdar buu u yahay bukhaari kitaabkiisa damco aad damcooyin fiican mausan helin taariikhulkabiirka inkastoo hadda damco mar dhow la daabacayba ay jirto aad u fiican oo laga shaqeeyey xoogaanyaa jirto taariikhulkabiirku marka asaga bukhaari jarxi iyo tacdiil iyo maku arkaysi ana waan ka wadaa yani fulaan daciif iyo fulaan fiqa inaadan ku arkinaa laga yaabaa qofka marka aan aqoonin ma gara karo asmaa wakhtigaasuu dhashay hebeluu la kulmay hebeluu ka wariyey mararka qaar hebel kama maqlin waxbuu sheegaan laakiin marka yacni jarx iyo tacdiil iyo inuunan ka hadlinay u badan tahay maadaama kitaabkiisu marka uu xaalkiisu sidaas ahaa ayaa abuu xaatim iyo abuu zurca labadooda ayaa marka waxay bilaabeen ray inay wiilkooda yani abuu xaatim wiilkiisa cabdiraxmaan ibn abi xaatim inay marka qaab suaalaad intuu ku weydiiyo ayaga ay markaa iyaguna ay u jawaabaan oo ay ku daraan jarxi iyo tacdiil iyo marka ay siiyaan fiqa waayo daciif waayo waxyaabaha inay yidhaahdaan marka kitaabkooda waxaa la yidhaahdaa waa kii bukhaari oo jarxi iyo tacdiil un lagu daray ilaa bacdi ahlilcilmi ayba yidhaahdeen kitaabkii bukhaari unbay qaateen markaasay na weydii intay dhaheen cabdiraxmaan cabdiraxmaan ay u jawaabeen un laakiin sidaas maaha mucallimi saas maaha buu leeyahay in sidaa loo fahmana qalad waayo waxbay dabcan bukhaarina marka wuu bilaabay iyaguna waxbay kusii faa'iideeyeenay kusii dareen waana midkan kitaabkan la yidhaha aljarx watacdiil oo ibn abi xaatimna uu muqadamada u sameeyey taqadimat aljarxi watacdiil ayb taariikhu lawsadkuna aadu isaguna u fiican yahay walidaalika weliba inqiaaca khafiga ah iyo marka laga hadlaayo iyo bacdi alaxaadiid oo cilal ku jira iyo waxaa laga yaabaa inaad ugu tagto meeshaas taariikh labada kitaabee bukhaari leeyahay cilalu xadiidi zuhriyi limaxamed bni yaxya aduhliy uu leeyahay biriwaayati alkhafaaf moxamed bn yaxya duhli zuhriyaad uu leeyahay axaadiidta zuhri oo aad u yaqaana cilalkooda alcilalu limuslim bni اlxajaaj cilal oo markaa imaam muslim uu leeyahay ibnu nadiim ayaa sheegay siyaanat saxiix muslim libni salaaxna waa lagu sheegay altamyiizu limuslimin ayضa kitaabu tamyiiz kitaabu tamyiizku juz yar waay waa maطbuuc inkastoo hal nusqa keliya laga taxqiijiye hal xabo hal farguri hal maqduud bisaa laga taxqiijiya daarahan kala duduwan dhan hal nusqo baa waana qalad badan tahay weliba waa qalad badan tahay mararka qaar waxaad dareemaysaa qaladka naqli ibnu rajab sharx cilal tirmidiga kusoo guuriyey ayaad arkaysaa in uu markaa eh, <clears throat> kan tamyiiska madbuuciisa qalad ku yaallo ayaad sixiisa sharxu cilali tirmidiga ku arkeen waayo mararka qaar uu soo guuriyaa ibnu rajab kitaabkan muslima wax ka soo guuriyaa dubica juz-un minhu baa la daabacay biriwaayati maki ibni cabdaan wahuwa min kutubi alcilal kamaa dakara alkhaiib waana sidaas xaqiiqo ahaan saas almusnad almucallal liyacquuba bni shayba cusira calaa qidcatin minhu baa la helay min musnadi cumar qayb musnad cumar ibn اlhaaab radi allahu canhu huwa biriwaayati xafiidihi abi bakr moxamed ibn axmed ibni yacquub waqad ubica maa wujida minhu intaas la helayna waa la daabacay alcilal liabi zurcat araazi alcilal liabi bishr ismaaciil bni cabdillahi alasbahaniy almacruuf bisamuuya alcilalu liabi xaatim araazi biriwaayati moxamed ibn ibrahim alkataaniy alcilalu libni maajah alqaswiniy alcilalu lkabiir biriwaayati abi xaamid attaajir axmed bni cabdillahi almarwasiy wاlcilal aلصagiir wahuma liabi ciisa tirmidi cilalka hore waa alcilal اlmufrad kan la dhaho waay alcilal اlkabiir oo imaamu tirmidi uu leeyahay isaga marka tartiibta hadda uu ku daabacan yahay tartiibu abi aalib alqaadi tartiib abi aalib alqaadi ayuu ku daabacan yahay wuxuuna raacay jaamiciisa ayuu raacay jaamicu tirmidiga sida uu u kala horeeyo ayuu markaa isaga u tartiibiyey marka tartiibkan hadda cilalkan tirmidiga weyna yaallo dariiqadii uu tirmidi sidii uu u qoray maaha waa la tartiibiyey oo qaabkii sunanka uu u wado ayaa lagu tartiibiyey cilalu sagiirkuna wuxuu ka mid yahay sunankaoba ku jira waa aakhir kitaab waaye oo oo jaamici tirmidiga kitaabka u dambeeyo waana akhrinayda ibnu rajabaa sharxay sharax ibnu rajab oo weyn oo tirmidiga oo sharxay waa inta la helayba waa intaas oo cilalka sharxiis bis inta kale waa mafquud fi icdaad اlmafquud alcilalu liabi isxaaq ibrahim alxarbiy ayb ibraahim alxarbi ninka aada qariibka u yaqaanay alcilalu libni abi caasim almusnad اlkabiir almucallal liabi bakr albazaar biriwaayati moxamed bni ayuub asamuut waqad ubica bacduhu bismi albaxru zakhaar ayaa lagu daabacay alcilalu liabi caliy cabdillaahi bni muxamedin albalkhiy alxaafid alcilalu liabi isxaaq ibraahima bni abi aalib annaysaabuuriy alcilal limuxamed bni cumaan bni abi shayba cumaan bni abi shayba wiilkiisa waa saaxibu kitaabi alcarshi muxamedkan kitaabkaas saasuu leeyahay ayb waana wariyaa cilalka iyo yani jarxiga tacdiilka iyo wariyaan oo waxaan filayaa yaxya bnu maciin ragga ka wariye maya yaan filayaa inuu ka wariye musnadu xadiidi الzuhriyi bicilalihi xadiiu zuhri maca cilalihi musnad wاlkalaami calayhi lلnasaa-iyi uu leeyahay fii rasad ibni lagu sheegay alishbiili alcilalu lizakariya asaaji alcilalu liabi jacfarin alcuqayliy ducafaaguu ku sheegay isaga laftiisa inuu leeyahay alcilalu libni abi xaatim alraaziy madbuucun waa madbuuckan waxaa muqadamo ka qorayba xataa yani fawaaid waxaan ujeedaa fawaa'id baa waxaa ka soo qaaday aad u kooban mucallimi mucallimi aahaartiisa la daabacay qayb ka mida ah, eh, majmuuca eh, majmuucada oo axaadiista ayuu ku dhex jiraa waraawiihi huwa abu axmed alxuseyn bnu caliyin الtamiimiy waqad sharaca bnu cabdilhaadi wuxuu gudagalay fii wadci sharxin calayhi sharax inuu marka yeelo fakhtaramathu lmaniyatu geeridii baa goosatay waa dhintay bacda an kataba minhu mujalladan markuu ka qoray calaa yasiirin minhu waxyar wax yar oo isaga ka midoo hal mujallad ka dhigay waa ka dhintay marka alcilalu liabi caliyin inaysaabuuriy cilalu xadiidi zuhriyi juz-an wa cilalu xadiidi malik oo fii casharati ajza wa cilalu maa asnada abu xaniifa fii casharati ajza labaatan juz waa cilal xadiidi zuhriy fi cishriina juz-an wa cilalu xadiidi fi casharati ajza wa cilalu maa asnada abu xaniifa fi casharati ajza wamaa khaalafa athawriyu shucbata thawri wuxuu shucbo ku khilaafay fi alaa ajza wamaa khaalafa shucbatu thawriya fi juz wamawquufu maa rafac wakulluhaa libni xibbaana albustiy kulligood ibn xibbaana iskale hawri iyo shucba khilaafkoodu waa muhiim cilalka marka laga hadlayo almusnad alkabiir almucallal liabi caliyin almasarjasiy kun iyo saddex boqol oo juz waay jusku waa iska xaashiye yar waay alcilalu liabi lxusein moxamed ibni moxamedin alxajaajiy alcilalu liabi axmed alxaakim alkaraabisiy alcilal wاtatabuc lidaara quniy alilzaamaat watatabcdaarhumaa maطbuucaani alajwibatu liabi mascuud adimashqiy ajaaba fiiha can intiqaadaati daara quniy calaa saxiixi muslim intiqaadaadkii daara qutni muslim uu ku soo wajahay buu ka jawaabay abu mascuudin idimashqi waana mabuuc kitaabkiisa abu mascuud waa ninka iskaleba araafta aطraafu صaxiixayn uu leeyahay alcilalu liabi cabdillaahi alxaakim tamyiizu اlmasiid fi mutasil اlasaniid wاlfaslu lilwasli almudraji fi الnaqli lima udrija fi الnaqli huwa mabuuc labaduba waa mabuuc wahumaa lilkhaiib khaiiba iskale musanaf marka aada weliba u wanaagsan haadihi ahamu lkutubi buu yidhi kutubta kuwa ugu ahamsan weeyaan buu yidhi kuwaani dakarat khusuusan fii cilmi lcilali gaar ahaan cilmulcilalka u sheegtay dukirat khusuusan fii cilmi lcilali lagu sheegay xataa casri lkhaiib ilaa waqtigii khaiib alladii qaala canhu ibnu nuqda uu ka yidhi ibnu nuqda khaiib uu ka yidhi laa shubhata cinda kulli labiibin qof walboo caaqila wax shakiya kuma jiro ana almuta'ahiriina min asxaabi alxadiidi dadkii dambe asxaabu lxadiidka ciyaalun calaa abi bakrin alkhaiib abuu bakar inay ciyaal u yihiin isagaad intaanu da ku joojiyey kutub kaleo mu'alafaad cilal in la ogaado u baahanaa jirto kuwayalkaas waxaa ka mid ah alcilal almutanaahiya fi laxaadiidi alwaahiya ibnuljawsi baa iska leh bayaanu lwhmi waalyihaam ibnu lqaطaani alfaasi tahdiibu sunanka ibnu اlqayim sharxu cilali tirmidi waa kitaab in la sheega mudan kutubtaan lafteeda ardaygu inuu ogaado ay fiicantahy musanafaad kaloo waxaa jira aan cilalka u gooni ahayn laakiin cilal laga dhex helaayo kutubtaa waxaa ka mid a kutubulaxaadiid almusnada tirmidigaoo kale abu daawuudkaoo kale nasaa cilal baad ugu dhex tegay waxaa ka mid a kutub takhriij cilal badan baad ugu tegay sida atalkhiis alxabiirka ibnu xajar nasburaayaha zaylici tuxfat اlashraafka xaafid اlmizi albadru اlmuniirka ibnu اlmulaqin itxaafu اlmahraha ibnu xajar irwaa اlhaliilka sheekh اlalbani kutubahaasoo dhan marka waa kutubo aad cilal iyo ugu tegaysid waxaa ka mida kutubu taraajim kutubta taraajimta cilala loogu tagaa ayagana altaariikh اlkabiir iyo altaariikh اlawsadka bukhaari baa ka mida altaariikh libni abi khayfamaa ka mida taariikh baqhdaad khadiibulbaqhdaadi leeyahayshuruuxu kutubi alxadiid kutubta xadiidka kuwa sharxo iyagana cilal baa loogu tagaa sida tamhiidka ibnu cabdilbar fatxulbaariga ibnu xajar annafxu shadiy fii sharxi tirmidiy ibni sayid fatxulbaariga ibnu rajab waxaa ka mida sharxulilmaamka ibnu daqiiq ibnu daqiiq ilciid way badan yihiin waa inaadan ogdahay ma la'aanin kuwaasna masaadiru fiqhi lmuxadisiin culamaa ulxadiidkii hore fiqhigooda meelaha uu u noqdo owsadka ibnulmundir sharxu macaani ilaathaarka daxaawi sharxu mushkili ilaathaarka daxaawi majmuuca nawowi cilalaa loogu tagaa ayagana waayo markay madaahibta iyo waxyaabaha ay deliishanayaan ka waramayaan meelahaas baa waxaa laga yaabaa inaad ku aragto waxaadan meel kale ku arkin lan iyaga fahmkoodii iyo khibradoodii iyo meeshaas mararka qaar ay ku keenayeen marka qofku waa inuu wax badan oo kutubta aad u akhriyo waxaa ka mida kutubu su'aalaad waa kutub dhan ayagana su'aalaadaa la yidhaha kutubu su'aalaad su-aalaad waxaad arkaysaa xamsata sahmiyi lidaara qutniy su abi daawuud liaxmed waa badan yihiin marka kutubtaas su-aalaadkao nin caalima ah oo ardaya sheekhiisuu su-aalaad weydiina maa taquulu fii xadiidi fulaan cillow sheegaa kutubtaana marka waa muhim ayaguna kutub su-aalaadaa leedaha kutubulmaraasiil waa mararka qaar cilal waa loogu tegaa jaamicu taxsiilka calaa'i oo kale tuxfatu taxsiilka welidiin ilciraaqi kale maraasiil yani kitaabu lmarasiil liabi xaatim iraazi iyo kutubta sidaas kale kutub alafraad ayaa ka mida sida alafraad lidaara qutni kutubta noocaasoo kale iyagana leanna ciladii mararka qaar tafarud bay gelaysaa way badan yihiin marka cilalku kutub gaar looga loo qoray iyo kuwo kutub ku dhex jiro inta kutubta ku dhex jirtaana ka badanba inta gaarka u qoran marka qofku kama maarmaayo inuu kutubaha uu dib u feeriyo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslm calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih berri xoogaa waa raal ahaama imaan kara berri marka darsiga berri ma jiraayo